أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ikhwati alacizaa waa xidhmadii afar iyo labaatanaad waxaanay ku saabsan tahay qeybtan aynu gelaynaa marka aada ataxiyaadkii ku jirto ataxiyaadku waa qeyb rukni ah iyo qeyb sunno ah ataxiyaadka hore inta ataxiyaadka aynu ku tilmaanay ayaa rukni ah ataxiyaadka dambena in salliga nebiga la raaciyo sunnuhu wuxuu soo gelayaa rukniga intaa wixii ka dambeeya waa ducooyin uu qofka bini aadmigii aadmigiihu rabbigiisa kula xidhiidhayo jala jalaaluhu wixii baahidiisa ah uu ilaahay u sheeganayo subxaanahu wa tacaalaa inta aan la salaamo naqsanin salligii nebigana uu dhameeyey ducooyin u dhexeeya baa jira wax allaaliya wuxuu kolkaa qofku tabanayo oo baahidiisa abuu ah rabbi weydiisan karaa waxaana la yidhaahdaa waxaa ugu dhowuun in ilaahay aqbalo sunnadii rasuulka uu ka tegey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh iyo ducooyinkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laga maqlay ee laga dhaxlay in lagu ducaysto ayaa iyana fadli weyn leh kuwaasoo run ahaan aan adduunye iyo aakhiro arrimaha jira waxbaba aan reebeynin oo jawaamic alkelim iyo hadallo urursan oo haddana dhamaystiran ay ku jiraan ducooyinkii kolkaa rasuulku ku ducaystay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ayaynu halkan ka bilaabaynaa waa ducooyin aada u badan haddii aada gaabsan karto iyo haddii aada dheeraysato intaba adigay kuu taallaa ducada ugu horeysa oo marka taxanaha ducooyinkeenna aynu kasoo tirinana ducadii shan iyo kontonaad ka noqonaysa safxaddaba koob iyo afartan kitaabka xisnulmuslimkaa kaga aadan waxay odhanaysaa ducadaas oo rasuulkeenu uu ku ducaystay salawaatu llahi wasalaamu calayhi sidan inuu yidhi allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wa min cadaabi jahannam wa min fitnati almaxyaa walmamaat wa min shari fitnati almasiixi addajaal haddii aan intaa macneeyo bukhaari iyo muslimba way warinayaan kutubtooda ayay ku soo saareen wuxuu nebigu ku ducaystay inuu yidhi allahayow waxaan kaa magan gelayaa cadaabka qabriga dadka ku sugaya iyo cadaabka jahannama iyo imtixaanada nolosha iyo geeriduba ay leeyihiin imtixaanka nolosha iyo imtixaanka geerida waxaan kaloo rabbi ou kaa magan gelayaa sharka uu la dambeeyo ninka la yidhaahdo dajaal ee socodka badan leh ducada shan iyo lix iyo kontonaadna waxay tilmaamaysaa oo uun ah marka aad ataxiyaadsanayso ducooyinka aada kusoo gebagabaysanayso qaar ka mid ah waxaa nabigeena laga wariyey salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isla ducadana waxaa warinaya bukhaari iyo muslim nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaystay allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wacadaabi waacuudu bika acuudu bika min fitnati almasiixi addajaal waacuudu bika min fitnati almaxyaa waalmamaat allahuma inii acuudu bika min alma'hami waalmaqrami labadaa qaybood baa ku dheeraada ducadii hore uu kala dheeraad yahay iyo tartiibta wuxuu nebigu odhan jiray waxaan ilaahay ow kaa magan gelayaa bika adiga ayaan kaa magangelayaa min cadaabi alqabri cadaabka qabriga wa bi acuudu bika min fitnati almasiixi dajaal masiixi dajaal ninka la yidhahdo socodka badan le oo dajaal cawar la yidhaahdo fitna fitankiisa fitnatu kaa'ibin yuntadar waa fidnooyinka ugu waaweyn ee la sugayo saacaat alqiyaamaha tilmaamaya ninka masiixi dajaal la yidhaahdo ayaan ilaahay ow kaa magan gelayaa imtixaankiisa wa acuudu bika min fitnati almaxyaa waalmamaat waxaa kaloon kaa magan gelayaa nolosha iyo geeriduba imtixaanada ay jirabka ay leeyihiin allahuma innii acuudu bika min alma'sami waalmaqrab rabbiyow waxaan kaa magan gelayaa inaan dembaabo ilaahay ow dembiga iga ilaali waxaa kaloon ilaahay ow kaa magan gelayaa in dayn iyo amaah iyo gashi laygu yeesho ducada toddobiyo kontonaad waxaa nebigu ku ducaystay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi allahuma inii dalamtu nafsii dulman kahiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta fakfir lii makfirata min cindik warxamnii inaka anta algafuur araxiim hadihi ducaa macnaheedu waxa weeyaan ducadan macnaheeda uu ku ducaysanaya nebigu waxay tilmaamaysaa allahayow waxaan kaa magan gelay allaahuma inii dalamtu nafsii allahayow naftaydii waan ku gaboodfalay waan dulmiyey dulman kasiiran dulmi aan yarayn oo aada u badan ayaan naftaydii dulmiyey walaa yakfiru dunuuba ilaa anta adiga mooyaane cid kale oo dunuubta dhaaftana ma jirto fakfir lii makfiratan min cindika allahayow dembi dhaaf agtaada iga sii warxamnii inaka anta alkafuuru araxiim allahayow ii naxariiso alla naxariis badan oo saamaxaad badan ayaa tahay ducada sideed iyo kontonaad waxay tilmaamaysaa inuu nebigu ku ducaystay salawaatu llahi wasalaamu calayhi allahuma kfir lii ma qadamtu wamaa akhartu wma asrartu wma aclantu wma asraftu wma anta aclamu bihi minii anta almuqadimu waanta almuahiru laa ilaha ilaa anta xadiidkaana waxaa warinaya muslim kaa horena waxaa wariyey bukhaari iyo muslim oo wada jira wuxuu nebigu ku ducaysay inuu yidhi allahuma akfir limaa qadamtu allahayow waxaan hore u geystay iga saamax wamaa akhartu wixii aan gadaal u galay iga saamax dunuub dunuubtii aan mar dambe galay allahayow iga saamax wamaa asrartu wixii aan lay arkayn oo aan siraystay adiga mooye cidka lay arkayn iga saamax wamaa aclantu wixii aan muujistay ee laygu arkay iga saamax wamaa asraftu wixii aan ku xadgudbo ku loo faray oo aan u miidaandayi waayey iga saamax wamaa anta aclamu bihi minii waxaad adigu iiga aqoon badan tahay oo dunuub oo aan aniga iiba tirsanayna iga saamax anta almuqadimu adigaa wax horraysiiya oo horumariya wa anta almu'akhiru adigaa sheegaa doonto gadaalu dhiga laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kalena ma jiro ducadii sagaal iyo kontonaad wuxuu nebigu ku ducaystay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi abu daawuud iyo nasaa-i ayaa warinaya waxaana saxiix yeelay albani fii saxiixi abu daauud ayuu ku saxiix yeelay xadiidkaasi wuxuu tilmaamayaa inuu nebigu yidhi allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika waana dardaarankii rasuulku mucaad siiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo nebigu intuu gacanta qabsaday uu yidhi mucaadow waan ku jeclahay waxaan kugula dardaarmayaa caqiba kulli salaat inaanad ka tegin ducadaa mar kastoo aada salaad tukato ducada ha ilaabin wuxuu nebigu odhan jiray allahuma acinnii calaa dikrika allahayow iigu gargaar inaan xuskaaga badiyo wa shukrika allahayow mahadnaqaaga inaan badiyo iigu gargaar wa xusni cibaadatika cibaadadaada tiisan allahayow iigu gargaar saas had iyo jeer salaadaha markaad ka baxdo dheh ayuu nebigu kula dardaarmayay saxaabadiisa qaar ka mid a ah. ducada lixdanaad oo isla atixiyaadka uun gudihiisa la akhrisanayo waxaa nebigu ku ducaystay oo laga maqlay inuu yidhi allahuma inii acuudu bika min albukli wa acuudu bika min aljubni wa acuudu bika min an uradda ilaa ardali alcumuri wa acuudu bika min fitnati addunya wa cadaabi alqabri allahuma allahayow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelaya adiga min albukli ilaahayow gacanadayg iyo bakhaylnimo ilaahayow waan kaa magan gelaya sifada ilaahay ow iga baaji wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa adiga min aljubni allahayow fulaynimo iyo hadhkii carar ha iga dhigin wa acuudu bika min min an uradda ilaa ardali alcumuri waxaa kaloon kaa magan gelayaa in la ii celiyo ilaa ardali lcumuri asaasa ardali lcumur waa cumriga iyo da-da aada iyo aadka u dheer oo qofka bini aadmiga ah maankiisa iyo garashadiisa lumisa oo sida caruurta uu ciidda u walaaqdo waxaa la yidhaahdaa asaasaq ama qofku markuu gaboobo ee cimri uu wax kala garan waayo gaadho ayaa la tilmaamayaa wa acuudu bika min fitnati addunyaa allahayow waxaan kaa magan gelayaa aafooyinka iyo jirabaadda adduunyo wa cadaabi alqabri iyo cadaabka qabriga khalqiga qaarkood ku sugayana allahayo waan kaa magan gelayaa ducadii kow iyo lixdanaad oo nebigeenu ku ducaystay marka uu salaada atixiyaadka ugu dambeeya ku jiro waxaa ka mid ahaa inuu yidhi allaahuma inii as'aluka aljanna wa acuudu bika min annaar saasuu nebigu ku ducaystay isagoo atixiyaadsanaya xadiidkaana bukhaari ayaa laga warinayaa allahayo waxaan ku weydiisanayaa janno jannada adaan ku weydiisanayaa waxaan kaa magan galayaa cadaabka ducada laba iyo lixdanaad allahuma bicilmika algaybi allahuma bicilmika algaybi waqudratika cala alkhalqi axyinii ma calimta alxayaata khayra lii watawafanii ma calimta alwafaata khayra lii allahuma inii as'aluka khashyataka fi lgaybi wاshahaada waas'aluka kalimata alxaqi fi alrida walgadb waas'aluka alqasda في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ducada qiimaha badan nebiga inooga tegey waxaanu ku ducaystay isagoo salaada ku jira taxiyaadka ugu dambeeya waxaana macnaheedu noqonayaa allahuma bicilmika alghaybi allahuma bicilmika alghaybi ilaahay ow aqoonta aada u leedahay haybka aada u leedahay ayaan kugu baryayaa wa qudratika awoodda aada u leedahay cala alkhalqi khalqigaaga tasarufka iyo awoodda aada ku leedahay ayaan kugu weydiisanayaa walahayo waxaan ku weydiisanayaa cilmigaaga iyo maxaan ku aqoontaada iyo qudradaada iyo sifooyinkaagaan kugu baryayaa inaad axyini inoo allahayow inoole maa calimta alxayaata khayran lii inta aad ii og tahay in noloshu ay faa'iide iyo khayr ii tahay watawafanii allahayow adduunyada iga oofso idaa calimta alwafaata khayran lii haddaad ii ogaato waad og tahay inay noloshu ay ii shar badan tahay oo khayr la-aan tahay allahayow ha inoolaynin allahuma innii asaluka allahayow waxaan ku weydiisanayaa khashyataka fi lghaybi adiga oo aanan ku khashyata fi lghaybi maqnaanshaha inaan kaaga cabsado oo allahayow arrimaha maqan ee aan cidi ogeyn ee aada sheegtay allahayow cabsi ay igu dhalisaa wa shahaada arrimaha muuqda aan arkayana inaan khashyo ka helo oo mathalan abuurka cirka abuurka dhulka abuurka khalaa'iqda faraha badan ee ii muuqanaya allahayow qudradaada iyo cadamadaada markaan ka dhex daalacdo allahayow khashyo ay ii kordhisaa qeybka aada ka warantee janno leh ee cadaab leh ee jidka siraad leh ee xisaabta adag leh ee munkar iyo nakiir leh ee malakul mowd lana allah yow khashyo inaad ii geliso aan cabsi ku helo aan kaaga cabsado baan ku weydiisanayaa wa as'aluka kalimata alxaqi fi alridaa waalqadab allah yow xaqa mar kasta ehelkiisa iga yeel oo kelmadaha aan ku hadlayo haddaan raadi ahay iyo haddaan cadhaysnahayba allah yow xaqa iwaafaji oo dadka qaar baa markay cadhoodaan wax allaaliya waxay doonaan oo afkooda ay soo marin karaanba ku hadla ilaahay ou kuwa hayga yeelina haddaan cadhaysnahay iyo haddaan mabsuud ahayba allahayow xaqa iwaafaji wa as'aluka alqasda fi lghinaa waalfaqr allahayow waxa kaloonku weydiisanayaa haddaan caydhahay iyo haddaan hodan ahayba inaan as'aluka alqasda inaan dhexdhexaysto oo wadada saxa ah oo aan karaar aanan ka ka karaarin oo ka gudbin oo aanan diintaada durdura ku dhaafin ama aanan dayacnaan kaga hadhin allahayow ii qadar oo faqriga iyo hodannimada labada jeerba allahayow mid oo xaqa iyo qasdiga iyo dhexdhexaadka asiibo iga yeel wa as'aluka naciiman laa yanfad allahayow deeq aan dhammaanayn baan ku weydiisanaya wa as'aluka qurata caynin laa tanqatic waxaan kaloo ku weydiisanayaa indhadoogsi aan kala go' lahayn wa as'aluka aridaa bacda alqada allahayow waxaan ku weydiisanayaa guddoonka iyo qadaha aada adigu riddo inaan raadi ku ahaado wixii aada ii qadarto ee dhibaatooyinka adduunyaah hadday faqri tahay iyo hadday cuudka wax layga dhimo tahay iyo hadday carruurta wax iga soo gaadhaan tahay ama naftaydoo caafimaad weyda hadday tahay wuxuba waa qadar iyo qado ilaahay dad baan ku kalsoonaanin wixii ilaahay qadaro eh qadarka iyo qaybta aada u qortay kuwii raadi ku ahaada markaad go-aankaa rido allah yow iga yeel wa asaluka barda alcayshi bacda almawti allah yow geeri dabadeedna nolol qabow oo raaxa leh ayaan ku weydiistay wa asaluka ladata annadari ilaa wajhika alkariim allahayow waxaan ku weydiisanayaa inaan ku doogsadoon macaansado aragtida wejigaaga maalinta jannada iyo qiyaamaha mu'miniinta aada istusayso allahayow kuwii wejigaaga nuurka badan iyo jalaalkaaga daawado iga yeel washawqa ilaa liqaa'ika allahayow ijeclaysi marka nafta la iga qaadayo dad baa kahda oo markay arkaan cadaabkii oo markay arkaan malakulmowdkii oo markay arkaan aafooyin badan oo ka qarsoonaayo indhahoodu qabtaan ayay kahdaan inay ilaahay la kulmaane ilaahayow kuwii u boholyooba liqaagaaga iyo kulankaaga allahayow iga yeel fii kayri daraa'a mudiratin dhibaato aani dhibaynin iyadoo lala-yahay walaa fitnatin mudilatin ilaahayow balaayoy ambise iyadoo lala-yahay ilaahayow kuwii aragtidaada ma iyo la kulankaaga shawq iyo boholyow iyo kalgacal u qaada iga yeel allahuma zayinnaa biziinati aliimaan iimaanku qurux buu wataa bilic buu leeyahay ziino iyo qurux buu leeyahay ilaahay kuwaad ku qurxiso quruxda iimaanka naga yeel wajcalnaa hudaatan ilaahay kuwa xaqa arkayo hanuunsan naga yeel muhtadiina hudaad muhtadiin ah oo waxna hanuuniyo dadkana xaqa u tilmaama oo hanuunsho naga yeel tanna waa ducadii saddex iyo lixdanaad oo rasuulkeenna laga warinayo waxaana kaa hore wariyey anas iyo imaam axmed waxaana saxiix yeelay imaam albani fii saxiixi nisaa-i ayuu ku saxiix yeelay xadiidkan dambena waxaa warin doona nisaa-i ayaa warin doona albanina waa saxiix yeelay waxaa nebiga laga warinaya salawaatullahi wasalaamu caleyh inuu ku ducaystay allahuma inii as'aluka ya allah بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم اللهم الله يو إني أسألك وحن كبريا يا الله الله يو biannaka waxaan kugu baryayaayoo i kelifayo sababtu ay tahay biannaka bisababi annaka adigu heedhe alwaaxidu midkii keliya baa tahay alaxadu aan la labaynin baa taho abuurna keli ku ah awoodna keli ku ah asamadu ilaah ha la irkado oo xaggiisa loo cararo baa tahay alladii allihii baa tahay lam yalid walam yuulad aan la dhalin waxna dhalin walam yakun lahu kufuwan axad waxu dhigmaana aanu jirin waxaan intaasoo sifo ah u tiriyey oo aan kugu weydiisanayaa an takfira lii dunuubi allah yow inaad dunuubtayda saamaxdood ii dhaafto innaka adigu anta adigu waa tawkiide algafuur araxiim alla kafuur oo dambi dhaafo ah oo misna naxariis badan baa tahay allahayow isaamaxo ii naxariiso allahuma inii as'aluka bian waa ducadii afar iyo lixdanaad allahuma inii as'aluka biannaka laka alxamdu laa ilaaha ilaa anta waxdaka laa shariika lak المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ibnu maaja baa xadiidkaana warinaya waxaanu macnihiisu noqonayaa oo nebiga caleyhi salaatu wasalaam laga wariyey allahayow waxaan ku weydiisanayaa allahayow waan ku baryayaa bisababi ana laka alxamd sababtoy tahay adoo ilaah mahad u ehela oo la mahadiyaabaa tahay laa ilaaha ilaa anta waxdak adiga mooye ilaah kalena ma jiro waxdaka waa kelida laa shariika laka cid ilaahnimo kugu wehelisaana ma jirto almanaanu deeq badanahaa tahay yaa badiica asamaawaati waalardi ilaaha bilaabayeen meel laka eega nin samayntooda cirka iyo dhulkow yaa daljalaali waalikraam ilaaha haybadda iyo deeqda badanow yaa xayu yaa qayuum ilaaha nool ee heeganka ahow innii as'aluka aljanna waxaan ku baryayaa jannada wa acuudu bika min annaar waxaan kaa magan gelayaa inaad naartay geyso xadiidkaana waynu sheegno waxaa wariyey ibnu maaja xadiidkii ama ducadii shan iyo lixdanaad wuxuu nebigu ku ducaystay marka uu atixiyaadkii ugu dambeeyey fadhiyey allaahuma innii as'aluka بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد حديث كان أبو داود هي ترمذي هي ابن ماجة هي أحمد أي ورنيا صحيح ترمذينا واتكيه ليس إن شاء الله تعالى حديث كان رسولك عليه الصلاة والسلام nin saxaabiya baa ku ducaystay kolkaasuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam addoonkaa ma arkaysaan wuxuu ilaahay ku weydiistay ismullaahi alacdamka haddii ilaahay lagu baryo aanu ilaahay ducada celinin saasuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waa ducaa lmustajaaba ismulacdamkaa ku jira sida rasuulkeenu ka warramay salawatullahi wasalaamu caleyh allahuma inii as'aluka allahayow waxaan ku weydiisanayaa waan ku baryayaa biannii ashhadu sababta sababtaun guriga i gelisay oo aan kuu baryayaa waxay tahay annii anigu ashhadu waxaan qirayaa annaka adigu anta adigu allahu inaad tahay alle laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kalena inaanu jirin baaban aqoonsanahay oon kirsanahay alaxadu samad ilaaha keli ah oo la irkada inaad tahay waan aaminsanahoon rumaysnahay alladii allihii inaad tahay lam yelid aan dhalin walam yuulad aan la dhalin walam yakun lahu kufuwan axad wax allaaliya wax kufkiisa ah oo u dhigma inaanu jirin baan aaminsanahay sidaa darteed baan kuugu baahnahay oon kuu baryootamayaa ilaahayow i aqbal buu leeya kolkaa ducaa ulmustajaabo weeyaano ismullahi alcadamkaa ku jira sida rasuulkeenu yidhi salawatullahi wasalaamu caleyh intaa waxaynu ku soo dhaafnay oo ku gebagabaynaynaa ducooyinkii aynu ka dhaxalnay ee ina soo gaadho rasuulkeenu ku ducaystay salawaatullahi wasalaamu calayhi marka waa taxiyaadka u dambeeya fadhiyo ficlan way dheer yihiin adiga hadba tii aada istidhaahdo maalinba baahidaada raad ku inaad qaadato xaq baad u leedahay cidina kaa horjoogsan joogsan mayso intanoo keliyana kuma koobna wixii aada ilaahay baryayso oo dhanna inaad ilaahay ku barido ayaa kuu bannaan intaasuna waa intii rasuulkeenna kasoo laga soo qoray iyo in kaloo badan oo aan kitaabkan ku oolayn marka qofka muuminkii hadduu kelidii tukanayo intan oo dhan ka gaadhsiin karayana way u bannaan tahay hadduu cid tukinayana inuu usoo gaabiyo xaq loogu leeyahay xidhmadii shan iyo labaatanaad waxayna ku saabsanaanaysaa aladkaar bacda asalaami min asalaa ducooyinka la akristo marka laga salaamo naqsado salaada ducooyin bay leedahay ilaan salaada gudaheedii baynu hadda ku jiray oo atixiyaadkii iyo salligii nebigaoo noocba nooca iyo ducooyinkii atixiyaadka gudihiisa la akhrisanayo oo aada u tiro badan ayaynu kasoo gudubnay waxaa hadda la joogaa in qofkii salaadii ka baxay salaada marka laga baxo in layska durduriyo o layska ordo maaha waa in cabaar qofka muslimkii fadhiyaa oo wardiyaa oo ilaahay baryaa sababtoo ah waktiga salaada la tukado dubra kula salaa waxa weeyaan salaadaha dabadood saacat alijaaba baa ku jirta sida rasuulkeenu sheegay salawaatu wasalaamu caleyh xilliyada ducooyinka ay u dhow yihiin qofka in laga ajiibo ayaa ku jirta marka qofka muuminkii goortuu salaada tukado hal cabaara inuu si yaro fadhiyo oo ilaahay baryo oo wardiga ilaahay badiyo oo ilaahay dantiisa u sheegto oo muraadkiisa u bandhigo oo ilaahay aada iyo aada ugu celceliyo oo ilaahay aada u xaduuro ayaa loo baahan yahay sababtoo ah mar kastoo ducadaadu badato taqarub ilaahay ayaad ka helaysaa weeye markaa rasuulka ayaa laga wariyey mar allaaliyo markuu salaamo naqsaday inuu yidhi sida tan waana ducadii lix iyo laba lix iyo lixdanaad astakfir allah allahuma anta asalaam astakfirullah saddex jeer buu horta odhanaya astakfirullah astakfirullah astakfirullah allahuma anta asalaam waminka asalaam tabaarakta ya da aljalaali walikraam muslim baa xadiidka inoo soo wariyey intaad astakfirullah baad odhanaysaa allahayow ii dembi dhaafo isaamax markaad saddex jeer tidhaahdo ayaad haddana odhanaysaa allahuma anta asalaam allahayow adigaa salaam ah daarta ayuu ilaahay noo diyaariyana waa daar asalaam salaanta inagu aynu isku salaamnaana waa assalaamu calaykum weeye assalaam waa ismun min asmaa illaah allahayow adigaa salaam ah adigaa badbaado hayo ah wa minka asalaam badbaadaduna xaggaagay ka timaadaa ammaankiiyo nabadgelyadu xaggaagu ka yimaadaa tabaaragta allahayow adigaa sarraynta leh adigaa sarreeya yaa daljalaali waalikraam ilaaha haybadda iyo karaamada lahow inaad intaa ilaahay ku xasto oo aad ilaahay jala jalaaluhu ku ammaanto ayaa loo baahan yahay muslim baa warinaya waa xadiidkaasi waa saxiix ducada iyo lixdanaad waxay tilmaamaysaa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddu minka aljad laa ilaha ila anta ya salaam xadiidkana bukhaari iyo muslim baa warinaya waana duca iyo dikri aada iyo aada u qaaliya ilaahay waxdaaniyadiisa iyo sifooyinkiisa waaweyn iyo tasarufaadkiisa iyo maamulkiisay daaran tahay oo tilmaamaysaa wuxuu nebigu odhan jiray ilaahayow adiga mooyaane ilaah kale ma jiro shariikkuu heliyaana ma jiro mulkiga iyo mahadna adiga iska iskale ilaahay wax kasta wuu karaa ilaahayow wax hor joogsan karaa deeqdaada adigu bixisay ma jirto wax maanici karaa deeqdaada adigu diiday inay inay fusho cid bixin karta ma jirto walaa yanfacu ma anfaco daljaddu saaxiibkii maal leh kaama anfaco minka xaggaaga aljaddu maalku kaama baahi tiro addoon kastaba ilaahayow nin kastoo maal lihi haddana waa kuu baahan yahay ilaaha loo baahda baa tahay oo nin maal leh iyo nin cilmi leh iyo nin jaah leh iyo nin adduun leh iyo nin wuxuu doono ku faanaa ilaahow haddana adiga kaama dandhanna oo mar walba adigay baahidaada hoos joogaan oo adigay kuu baahan yihiin nin zaljad saaxibulmaalihina kaama kaama maarmo ninka adiga aljad hodantinimadiisu kaa maaransiin mayso oo haddana waa kuu baahan yaha ninkii maallahoo dhamo ducada sideed iyo lixdanaad oo bacda tasliim markuu salaamo naqsaday nebigu uu akristay waxay ahayd laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila billah laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ila iyah lahu alnicma walahu alfadl walahu athanaau alxasan laa ilaaha ila allah mukhlisiina lahu ddiin walow kariha alkaafiruun ducadana tawxiidkii aynu soo akrinay ayay ku bilaabatay qeybtii hore xadiidkii ka horreeyey ilaa calaa kulli shayin qadir waa iskaga mid waxaa kalou nebigu raacinayay laa xawla walaa quwata ilaa billah awood iyo xeelad aan ku faano ma lihin ha yeeshee wax ka weyn baanu leenno alleh ayaanu leenno dad ilaah la baanu nahay laa ilaaha ila allah ilaah mooyaane ilaah kale ma jiro walaa nacbudu ilaa iyaah isaga mooyaane cid kalena caabidi mayno cid kale oo aanu u khushuucayn oo u khuduucayna ma jirto ilaahay oo keliya ayaanu addoommo u ahaan lahu nicma deeqdana alla iska leh oo dowlado deeq bixiyo iyo ummado soo hafiyo iyo kuwo gurmad keenaa ilaahay mooyaane ma jiro ilaahay baa deeqdiisa lagu hodmaa deeq bini-aadmi waxba qofka bini-aadmiga ah kama kafeeyaan walahu alfadlu ilaahay baa fadli iyo dheeraadba iska leh walahu sanaa alxasan ammaan wacana alloo keliya ayaa iskale laa ilaaha ila allahu mukhlisiina lahu ddiin ilaahay mooye ilaah kale ma jiro mukhlisiina xaal aan nahay kuwii u daacad oo u khaas yeelaya lahu isaga addiina cibaadadana isagoo keliyaanu u gaar yeelaynaa walahu walow kariha alkaafiruun arrintaa haba nagu naceen oo ha karaahiyaysteen gaaladu eh ku raalli gelin mayno ilaahay cisyaankiisa inaanu ilaahay caasino ku raalli gelin mayno axad kale ilaahay jala jalaaluhu baanu caabudaynaa sidaa hadday khalqiga gaalada ahoo dhamo ay uurka iyo afkaba ka diidayaan annagu ilaahay oo keliya ayaanu caabudaynaa muslim ayaa xadiidkaa warinaya ducadii sagaal iyo lixdanaad waxay ducadaasi tilmaamaysaa oo nebigu yidhi subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar halaathan wa halaathuun saddex halaathan wa halaatiin saddex iyo soddon jeer haya haddaad intaa isku qaado waxay kuu soo baxaysaa taynu inagu tafaariiqayno subxaana allahi saddex iyo soddon alxamdu lilah saddex iyo soddon allahu akbar saddex iyo soddon aynu nidhaahno oo jumlad un weeyaan haddaad iswada raaciso mar keliya aada isku wada jumlayso ayay soo baxaysaa subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar waa saddexdii aynu tafaariqayn jirnay oo mar keliya aada israaciso saddex iyo soddon jeer isla tidhaahdo intaa markaad tidhaahdo waxaad odhanaysaa laa ilaaha ila allahu waxda laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir intaa kolkaad tidhaahdo dabadeedna waxaad usoo gelaysaa aayadahan qur-aanka ah ayaad ku wardiyeysaa bismi illaahi araxmaani araxiim qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad bismi illaahi araxmaani araxiim qul acuudu birabbi alfalaqi min shari ma khalaq ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس waxaa halkaa inooga sii socday ducooyinkii iyo wardigii rasuulkeenu aqriyay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markau salaadii ka baxay qeybtii qur-aanka ahayd baynu maraynay waana aayatul kursiga waxaanay kitaabka kaga qoran tahay ducada kow iyo toddobaatanaad ayuu sheekhu ku beegay waana safxadda kontonaad ee kitaabka xisnulmuslimka ayay ku qoran tahay آيات القرآن كآيات الكرسي قال الله إرادو أو آياتها أغفل لك بدن قرآن كبال الله إرادو قرآن كورداني وعلى فاضل يهي أو آذي آدو قيمة بدن يهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه yaclamu ma bayna aydiihim wama khalfahum walaa yuxiiطuuna bishayءi min cilmihi ila bima shaء wasica kursiyuhu الsamaawaati wاlأrض walaa ya-uuduhu xifduhma wahuwa alcaliyu alcadiim caqiba kuli salaat salaad kastoo la tukado dabadeed ayuu inta aqriyi jiray waxaa kaloo nabiga laga wariyey inuu aqriyey waana ducadii labiyo toddobaatanaade inuu akhristo yidhi laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd yuxyii wayumiitu wahuwa calaa kuli shayin qadiir cashara marwaatin bacda salaat almaqrib waasubx intan waxaa la dheeraada salaada maqrib iyo salaada subax min toban jeer ayuu wardigaa akhriyi jiray towxiidka ah oo macnaheedana goor dhoweyd aynu soo marnay waxaa kaloo nebiga caleyhi salaatu wasalaam salaada subax dabadeed u gaar ahayd inuu yidhaahdo allahuma inii as'aluka cilman naafica warisqan tayiba wacamalan mutaqabala intaasuu odhan jiray bacda asalaami min salaati alfajri salaada subax dabadeed intuu ka salaamo naqsaday ayuu intaana raacin jiray oo macnaheedu yahay allahuma inii as'aluka cilman naafica ilaahay oo waxaan ku baryayaa cilmi waxtar iyo nafci leh wa risqan tayiba arsaaq xalaal ah oo wanaagsan wa camalan mutaqabala dadku waa wada hawshoonayaa intaa waa xusulduubayaa waa ordayaa camal la iga aqbalo oo ilaahay hortii raalli lagu yahay allahayow iwaafajiyo camalkaasaan ku weydiisanayaa intaa waxaynu kaga gudbaynaa qeybtii aynu kaga hadlaynay dacooyinkii iyo wardigii bacda asalaa salaadaha mafruudaada oo waajibka ah dabadood dacooyinkii la akrisan lahaa iyo wardigii la akriyi lahaa oo sunnada rasuulkana ahayd ayaynu intaa kaga gudbaynaa xidhmada lix iyo labaatanaad xurmada lix iyo labaatanaad wuxuu waxay ku saabsan tahay ducaau salaat al habeen iyo maalin xilli kastoo aynu joogno hadba waayaha bini-aadmiga soo maraya waa taqallubaad waa isbedelayaan oo saacad walba saacaddii ka horreysay wax ka bedelan baa bini-aadmiga inuu soo maro la arkaa shaygaa qofka soo maray aayihiisa dambe wuxuu noqon doono ilaahay mooye cid kaloo ka faalloon karto ogi ma jirto qofka bini aadmiga ahina inuu wax walba iskaga tallaabsado uma habboono e wixii uu aayihiisa iyo mustaqbalkiisa iyo noloshiisa ka damacsan yahay oo ku tallaabsanayo inuu ilaahay kala tashada xaqu ah rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sida uu u baro aayadaha qur-aanka ah uu u xifdi siiyo muslimiinta ayuu ducadan soo socotay ducaaul istikhaaraha laydhaa uu u bari jiray muslimiinta wuxuuna baray tashiga rabbi lala yeeshay iyo shuurada iyo ilaah jala jalaaluhu la tala weydiiyaa inay tahay shayga had iyo jeer qofka ilaahay jala jalaaluhu ugu naxariisto ee waxyaalaha qadarka rabbi ku yimaada ilaahay ugu fududeeyo sida sanna ilaahay mar walba uu haleeshiiyo istikhaara la yidhaahdaayo waa mashhuurata lirab jala jalaaluh ilaahay baa tale la weydiinayaa ilaahay baa jala jalaaluhu arrimaha e, lala kaashanayaa oo la laleeyahy allahayow adigaa aqoon badane halka ii haboon adigaa ii garanayay allahayow igu toosi qofku hadduu mustaqbal leeyahay safar hadduu gelayo masalan hadduu baayac mushtari meel ugu safrayo ama uu samaynayo hadduu guursanayo haddii uu hawlo maxaan ku dhaha mustaqbalkiisa ku saabsan uu ku tallaabsanayo inuu ilaahay la tashado wey qadaayaadka waajibka ah oo shareecada rabbi nusuusta cadcad iyo aayadaha cadcadi ay tilmaamayaane waajibka ah kuwa iyaga istikhaara kama fura masalan salaadii duhur baa soo gashay oo wax dantaada ah inaad istikhaaro tukato tiraa ilaahw salaadaas inaan tukadiyo in kale baan wax kaa weydiinaya dama banaana qadaayaad masalan jihaad fardi oo baa kugu soo beegnay inaad tiraa bal inaan jihaad kaa galo fardi caynka ah baan ilaahay kala tashanaya meella kuma taal wixii shareecada daliil adag oo cadi uga yaalo iyada istikhaara kama furo eh wixii mucaamalaadka iyo danta qhaaska ah haddaad jamaacad tihiin iyo haddaad fardi tahay iyo haddaad wadar tihiinba inaad ka ilaahay kala istiqaaraysataan wixii danta khaaska idiin ah ayaa rabbi rasuulkiisu ina baray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waana ducadii afar iyo toddobaatanaad safxadda laba iyo konton oo kitaabka xusnulmuslimka xisnulmuslimka ayay ka bilaabmaysaa xadiidkaana waxaa warinaya saxaabiga la yidhaahdo jaabir binu cabdillaahi kitaabkiisana waxaa ku soo saaray imaamu lbukhaari radia allahu taala raxmat ullahi caleyh qaala jaabir binu cabdillaahi radia allahu tacaala canhuma jaabir bin cabdillahi isagiiyo aabihiba saxaabay ahaayeene wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaan jiray rasuulka ilaahay yucallimuna alistikhaara wuxuuna beri jiray tashiga rabbi dad badan oo muslimiin ah oo qarnigan maanta nool ayaa waxaa laga yaabaa weligiiba hadduu xisaabtamay inaanu marnaba ducaa istikaar iyo salaatulistikaara midnaba aanu samaynin waana sunnadii rasuulka sunayaashii nebiga uu baray saxaabadiisa oo saxiixa ah weeyaan waana qof markaa sunnaha ka haajaray ayuu noqonayaa qofkii aan la imanin marka qofka mu'minkiihi wuu ku liibaanayaa ilaahay baana gebi dhaclaynta iyo daalaadhaca iyo dhibaatooyinka ka furanaya hadduu istikhaaro arrimihiisa ka horreysiiyo ilaahay baa ilaashanaya jala jalaaluhu wuxuu nebigu ahaa midkiina bara istikaarada fil umuuri xaalaadka iyo arrimahana soo mara kullihaa dhammaanteedba arrimaha iyaga dhammaan inaan ka istikhaarayno ayuuna baray kamaa yucallimuna assuurata min alqur'aan sida qur-aanka suuradaha ku yaalla mid ka mid a ah waa noo beri jiray ayuu istikhaarada iyo arrimaha ilaah lagala tashadana noo tilmaamay oo noo baray yaquulu wuxuu odhan jiray nebigeenu calayhi salaatu wasalaam idaa hama axadukum axad idinka ka midii haddii uu ku hamiyo bilmri arrin baa qalbigiisa soo gashay inuu ku tallaabsado buu rabaa falyarkac rakcatayni min gayri alfariida ha tukado laba ragcadood oon farad ahayn uma lyaquul dabadeedna ha yidhaahdo markuu salaadaa tukado dabadeed xaaladda markuu salaatulistiqaaraha labadaa ragcadood tukado ha yidhaahdo allahuma inii astakhiruka bicilmik waastakdiruka biqudratik وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ثم أرضني به saas ayuu ku ducaysanayaa macnaheedu wuxuu yahay allahayow waxaan kaa istikhaaraysanayaan kaala tashanayaa bicilmika ogaalka aada og tahay wa astaqdiruka biqudratika awooddaadana waan kaashanayaayo gargaarkaaga awooddiisa ayaan ilaahayow kaashanayaa biqudratika ayaan istiqdaar iyo awood aan ku kaco kaa weydiisanaya arrintaa kula kaco wa as'aluka min fadlika alcadiim deeqdaada badanna waan ku baryayaa fainaka taqdiru walaa aqdir waanba ogahayo fainaka adigu taqdiru waad kartaa wax walba walaa aqdiru kula shay aniguse awood badana wax walba iska muquunin kara ma anihi wataclamu allah yo waad u cilmi leedahay wax walba walaa aclamu aniguse cilmi umalihii wixii hadda ii muuqda waxaan ahayn wa anta adigu callaamu lguyuub inta dahsoon ee qarsoon ee aan indhuhu qabanayn oo dhan ayaad cilmi badanaheed tahay allahuma in kunta taclamu allah yow haddaad og tahay waabaad og tahay hada almra arrintan aan ku tallaabsanayo arrinta markuu halkaa ducada marinayo wa wayusamii xaajatahu danta uu leeyahay buu kolkaa magacaabaya markuu yidhaahdo allahuma in kunta taclamu ana hada almr ilaahayow haddaad waad og tahay haddaad ii ogtahay amarkan oo markaa wuxuu odhanayaa ilaahayow inaan markab kaa rarto ama aan adhigaa raro ama aan baayic mushtariga noocaasa bilaabo baan doonayaa saasoo xaajadiisii buu sheegaya haddaad amarkan ii og tahay khayrun lii inuu ii khayr leeyahay fii diini markay diintayda noqoto wa macaashii noloshayda kolkay taabanayso wa caaqibata amrii cidhibtayda markay taabanayso oo aakhiro ah saddexdaa masalo haddii ay khayr u leedahayna faqdurhu lii allahayow ikersii halka uu ka yidhi fii diinii wa macaashii wa caaqibata amrihi halkuu ka yidhi wuxuu ku bedeli karaa caajilihi wa aajilihi allahayow haddii tayda hore oo adduunyada ah iyo ta dambe oo aakhiro ah hadday khayr u leedahay faqdurhu lii oo labada masalo mid buu ku kaaftoomayaa khayrun lii allahayow hadday khayr u leedahay fii diinii wa macaashii wa caaqibata amri taa inaad kaga kaaftoonto ama aad tidhaa khayrun lii hadday khayr u leedahay caajil caajilihi wa aajilihi haddow allahayow ay khayr u leedahay fii caajilihi wa aajilihi arrintayda hore iyo arrintayda dambe o if aakhira tilmaamaysa hadday xaajadanu khayr u leedahay faqdurhu lii allahayow ikarsii wayasirhu lii allahayow ii sahal huma baarik lii fiihi allahayow iina barake wain kunta taclam allah yow haddaad og tahay waabaad og tahay ana hada alamr arrinkanaan maaganahay sharun lii hadduu ii hadimo iyo shar badan yahay oo uu shar u leeyahay fii diinii diinkayga wa macaashii iyo noloshayda wa caaqibata amrii iyo cidhibtayda dambe ama aada halkaa ku bedesho caajilihi wa aajilihi tan soo qadintiya ta gadaalisay oo fii aakhiraha hadday u shar leedahay fasrifhu canii allahayow iga leex allahayow shaygaa meel kala mari wasrifnii canhu anna jiha kale iidu oo labadayada kale leexi waqdur lii oo labadu maxay tahay shayga laftiisii allahayow dhinac kale u leexi anigana dhinac kale ii leexi waqdur liya alkhayra sida khayr ku jirana allahayow ii qadar xaysu kaana hal allaaliyo halkuu khayrku yahay allahayow ii qadar huma ardinii bihi allahayow sidaa khayr kalena allahayow raalli iiga yeelo aan ku raalliyoobo waxaa kaloo la yidhaahdaa wamaa nadima man istakhaara alkhaaliqa washaawara almakhluuqiina almu'miniina watahabata fii amrihi waxaa la yidhaahdaa wamaa nadima ma qoomamoodo man istakhaara alkhaaliqa ninka la tashada oo la istikhaaraysta allaha khaaliqa ah axadkii u istikhaaraysta ma murugoodo oo ma nadaamoodo oo falkii iyo arrintii uu ku tallaabsaday qoomamo kuma reebto wa shaawara almakhluuqiina ninkii tala weydiiya makhluuqaadka iyo basharka mu'miniinta ah ninkii tala weydiiyaa ma uurku taalloodo qoomamo iyo murugo kuma reebto arrimuhu wa habbata fii amrihi arrinkiisana ninkii dhab u eega oo xaqiiqo iyo deganaansho ku eega tasbiit fa thabbit oo suga arrinkiisoo rogroga ninkaasu ma qoomamoodo xaajada aan la degdegine xaajada ukaadsi u kaadiya ninkaasu ma qoomamoodo faqad qaala subxaanahu waxaana daliili daliilinoo ah rabbi wuxuu yidhi washaawirhum fi lamri arrinka la tasho oo kala tasho fa idaa cazamta kolkaad go-aan qaadatana fatawakal cala allah allahaaga tala saaro markii casiimad iyo go-aan gaadhana arrinka ha walaacinine ku tallaabso inta aanay go-aan noqoninna maskaxda rogrog oo walaalaha la tasho oo istikhaarayso oo ilaahay waxweydii intaa waxaynu kaga gudubnay ducaaul istikhaara oo kaalin weyn ruuxa mu'minka ah oo caabidkaa ah ugu jirta oo arrimihiisa sahanka iyo daliilka ugu horeeya buu ka dhigtaa waa miina baadha uu iskaga baadhayo qofka mu'minkihi waxyaalaha aqdaarta ahee ka horeeya ayuu iskaga sii baadhayaa kolkaasaa ilaahay u sahlayaa jalla jalaaluhu qadiyadaha iyo arrimaha uu ilaahay talageliyey waa xidhmadii iyo labaatanaad waxay ku saabsan tahay adkaaru sabaaxi walmasaa waagii baa beriyey waynu weysaysanay waynu tukanay waa ataxiyaadsanay waa salaamo naqsanay waa ducaysanay waa ka soo gudubnay waxaynu taagannahay kolkaa waagii markaynu dee ila waa nin qadhaab heliya nin qadhoon heliya nin iskaba oo la kala dhaqaaqayo oo hirta waaberi nin walbaaba uu qabsanayo ayaa qofkii mu'minka ahaa marka uu doono inuu dantiisii u tallaabsado horta waa inuu ducooyinkan iyo xijaabaadkan iyo arrimahan difaaca ah inuu sii qaato oo ilaahay ku baryo ayuu u baahan yahay ila qofka caalimulgeyb maaha waxa ka qarsoonna ma oga waxa ilaahay qorayna war kama hayo kolkaa inuu ilaahay jala jalaaluhu uu baryo oo arrimo waaweyn oo soo socda uu weydiisto ayuu u baahan yahay tii oo kooban baan halkan ka gelaynaa insha allahu tacaala bal dhegeysta marka waagu baryo oo subaxu dilaacad salaadii subaxna tukatay waxaad ku ducaysanaysaa inaad tidhaahdo waa masa iyo sabaax iyo masa baa la idhaayo waa beriga iyo gabaldhac weeye alxamdu lilaahi waxda wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda horta intaasaad odhan mahad alla iskale oo keliya wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda nabadiyo naxariisna allaanu weydiinaya oo iska leh man laa nebiya bacda nebi aan nebi ka dambaynin oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waa ducadii shan iyo kontonaad shan iyo toddobaatanaad oo bejka afar iyo konton oo xisnulmuslimka aad ka helayso waxaad ku bilaabaysaa noloshaada arooryood acuudu billahi min ashaytaani arajiim allahu laa ilaaha illaa huwa alxayu alqayuum kursiga oo aan casharkan boga kale aan kusoo akriyey oo bogan bilowgiisa aynu ku akrinay ayaad waa beriga ku furfuranaysaa aayatulkursigana waynagii soo akrinay waxaa kalood akriyeysaa qul huwa allahu axad ayaad saddex jeer akrisanaysaa qul acuudu birabbi lfalaq ayaad iyana saddex jeer akrisanaysaa qul acuudu birabbi innaas ayaad iyana saddex jeer akrisanaysaa intaasu waa qur-aanka subaxa hore iyo waabe waagu markuu beriyo iyo hiirta waa beri aada la kacayso oo aada ku akrisanaysa markaad salaadii subax tukatay ee aada diyaar garoobayso ayaad saddexdaa suuradood oo mucawidaadka laydhaa ilaahay lagu magan galo ayaad akrisanaysaa aayatul kursigana waad akriyaysaa intaa kolkaad ka bogato ayaad u gelaysaa dacooyinkii rasuulkana calayhi salaatu wassalaam waa ducadii toddobiyo toddobaatanaad maxaad odhanaysaa sidan sidanaad odhan asbaxna waasbaxa almulku lilah walxamdu lilah laa ilaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir rabbi as'aluka khayra ma fi hada alyawm wakhayra ma bacdah waacuudu bika min shari ma fi hada alyawm washara ma bacdah rabbi acuudu bika min alkasli wasuu'i alkibar rabbi acuudu bika min cadaabin fi lqabr wacadaabin fi min cadaabin fi nnaari wacadaabin fi lqabr waa ducadaas muslim baana warinaya ducadaasi waa saxiix wey markaad waa beriisato waxaad leedahay asbaxna waa beriisanay wa asbaxa almulku lilah mulkiga oo dhanna allo u waa beriista walxamdu lilah mahadna allamno iska leh laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah ilaahay mooye ilaah kale ma jiro shariikna male ilaahay la wadaaga ilaahnimada lahu lmulku walahu alxamd mulkiga iyo ma adduunka oo dhan oo mulkigiisii ah iyo mahad baa layskale wa huwa calaa kulli shayin qadiir rabbigay jala jalaaluhu wax walba wuu karaa ilaahay wax cajzi geliyahu huma jiraan rabbi rabbigayow as'aluka waxaan ku baryayaa khayra maa fii hada alyawm ayaantan dhalatay iyo waagan ii baryay khayrkiisa wa khayra maa bacdahu ayaamaha ka dambeeya khayrkooda wa acuudu bika min shari ma fii hada alyowm maalinkan sharku watana ee ku hoos jirana ilaahayow waan kaa magan gelaya wa shari maa bacda ayaamaha ka dambeeya sharkoodna kaa magan galay rabbi rabbigayow acuudu bika min alkasli allahayow kasali ilaahayow caajis aan waxba la qabsan waayo ayaan kaa magan gelaya wa suu'i ilkibari da'doo ii weynaata una saasaq gaadho ayaan kaa magan gelayaa rabbi rabbigayow acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min cadaabin fi nnaar cadaabka naarta yaalla wa cadaabin fi lqabri iyo cadaabka qabriga ayaan ilaahayow kaa magan gelayaa ducada sideed iyo toddobaatanaad waxay ku saabsan tahay tahayena waa marka waagu baryo ducooyinkii la akhrisanayay waxaa nabigeenna laga wariyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh oo horta ani yar kuu saxee marka waagu baryo ayaa ducadaa la aqrisanayaa marka gabalku dhacana halkaad ka leedahay asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah ayuunbaad ku bedelaysaa amsaynaa wa amsa almulku lilah waan galabaysanay wix allaaliyo wixii gabalku u dumayna alla iskale halkaa intaasaad ku bedelaysaa amsaynaa wa amsa almulku lilah halkaasay markaa ducadaasi kaaga xidhantay oo halkaa asbaxnaa wa asbaxa almulku lilah unbaa lagu bedelaya amsaynaa wa amsa almulku lilah halka allahu lmustacaanu calaa maa tasifuun ducadan labaadna haddaba qabo allahuma bika asbaxnaa wa bika amsaynaa wa bika naxya wa bika namuutu wa ilayka annushuur ducadaana tirmidi baa heedha waana saxiix ayuu leeyahay imaam tirmidi raxmat ullahi caleyhi wacala almuslimiina jamiica allahuma bika asbaxnaa allahayow adigaa nalahoo aanu kuu waaberiisanay wabika amsayna haddaan galabaysanana adigaa nalaho aan u galabaysanay wabika naxya haddaan noollahay adun baanu u noollahay cibaadadaada wabika namuut haddaan dhimanaynana adiga darta iyo diintaadaan u dhimanaynaa wa ilayka nushuur soo noqodiga iyo isa soo ururinta dambena xaggaagay ahaatay intaas waa subaxii marka ay gab gabal noqotana waxaad ku bedelaysaa un allahuma bika amsaynaa allahuma bika asbaxnaa wabika bika amsaynaa ayuun baad odhanaysaa labadii way isla socdaan laakiin waxaad ka bedelaysaa wa ilayka annushuur halkaad ka tidhi aroortii ayaa gabalkii waxaad ku bedelaysaa wa ilayka almasiir ayaad ku bedelaysaa marka gabalku yimaado allahuma bika asbaxna wabika bika amsaynaa wa bika naxyaa wa namuut wa ilayka almasiir ayaad odhanaysaa masiirka iyo marjica adigu xaggaaga ahaanaya adigaa lagu soo wada noqonaya nushuur iyo masiir waa isku macno laakiin taabicaad aynu taabacayno sunnada rasuulka xikmada ku jirta isagaa yaqaan rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam wa ilayka annushuura wa ilayka almasiir waa isku macno laakiin si aynu u noqono dad waqaafiin ku ah oo ku taagan sunnada rasuulka ilan ilaan sunnada rasuulku waa itibaac waa la raacayaa ra'yi iyo caqli kuma lihin inagu sidaasuu rasuulkeenu yidhi calayhi salaatu wasalaam inana sidaasaan yeelayna oo carabi ahaan uqiimeyn mayno nushuur iyo masiir waa isku macno e eh. maxaa looga jeedaa inagu isweydiin mayno waa sidii nabigeenu ina faray calayhi salaatu wasalaam uu inoo suneeyey weyaan marka inaynu raacno baa cibaadaba ah allahuma anta rabbii laa ilaaha illaa anta waa ducadii sagaal iyo toddobaatanaad allahuma anta rabbii laa ilaaha ila anta khalaqtanii wa ana cabduk وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الله المستعان oo nabigeena waxaa laga wariyay salawatullahi wasalaamu caleyh inuu yidhi man qaalaha muuqinan biha xiina yamsi famaata min laylatihi dakhala aljanna wakadalika ida asbaxa akhrajahu albukhaariyu bal adeeg jannadaa dagatay intay kuu jirto yaa allah waa xadiid saxiix ah oo ballanqaadi noo xambaarsan jannada aynu u ordayna nin mu'min ah oo dhan qalbigiisa ku jirta ayaa nebigu ugu ballan qaaday ninka ducadaa akrista aroortii oo waktigaa uu soo akhristay intii ka dambeeya cadceedu soo jeedo dhinta waxaa rasuulka ilaahay uu yidhi qofkaasu jannaduu ku galaa ducadaa ilaahay uu ku geliyaa ninka gabalkii gabalku markuu dhacaya akhrista ee habeennimada geeridii ay ku timaadana wuxuu noqonayaa ninkaasi waa nin ahlu janno ah ayuu noqonayaa xadiidkana bukhaari ayaa wariyey radia allahu tacaala canhu wcan almuslimiina jamiican raxmat ullahi caleyh allahuma anta rabbii sayid listikfaar baa la yidha yaa allah allahuma anta rabbii allahayow adaa rabbigayga ah adiga ilaahayga laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kalena ma jiro khalaqtanii waan ogaho adigaayo abuuray iskama abuurmin waa nimanka shuuciyada iyo waxbaa iska abuurma yidhaahda baa lagu naqdiyaya khalaqtanii adigaayo abuuray wa ana cabduka ana addoonkaagii baan ahay wa ana calaa cahdika allahayow cahdigaadii fartay baan ku taaganahay wa wacdika iyo bowhdaadii baan raadinayaa ma istatactu intaan awood leeyahay cahdigiiyo ballantaadila gashay inaan muwaxid noqdo oo aan ku caabudo waa cahdiga inaga dhexeeyo e wacdigaagii iyo yaboohaagii baan ilaahayow ballanqaadkiisii ku joogaa inta aan awoodi karaba acuudu bika min shari maa sanactu allahayow waxaan kaa magan gelayaa inaad igu qaaddo min shari maa sanactu wixii aan sameeyey falkii aan geystee xumaa inaad ciqaabtiisii igu qaadda baan kaa magan gelayaa abuu'u laka binicmatika calaya allahayow jala jalaaluh rabbigayow aqrubu wa actarifu allahayow waxaan qirayaa allahayow waxaan garwaaqsanahay oo aan kuu ogahay abaalka aada ii gashay laka adiga waxaan kuu qirsanahay binicmatika calaya deeqda aada i siisay oo dhan inay taada tahay ayaan ogahay oo allahayow nin abaallaawo ah noqon maayo allahayow nimaan abaal loo gelin noqon maayo waan ku ogahay abaalka adigu leedahay wa abuuu u allahayow waxaan qirayaa dunuubtii aan galay oo dhanna allahayow nin qirsan baanahay fakfir lii allahayow haddaba isaamax fa inahu laa yakfiru dunuuba maxaa wacay waxa cid dembi dhaaftaahu ma jirto ilaa anta adiga mooyaane intaa ayuu qofka mu'minkii odhanayaa markuu waagu beriyo iyo markuu gabal kusii dhacayo ducadii siddeetanaad waxay tilmaamaysaa iyaduna allaahuma inii asbaxtu ushhiduka wa ushhidu xamalata carshik وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أربع مرات أفر jeer ayaa ducadaa lagu celinaya subaxii waagu markuu beryo iyo gabalku markuu dhacaba saddex jeer afar jeer baa la odhanaya ducada allahuma inii asbaxtu ushhiduk allah ayow waxaan waabariistay aniga oo ku markhaa anoo ka markhaati ah oo ku markhaati gelinaya dheh wa ushhidu xamalata carshika malaa'igta carshiga xambaarsanna markhaati ka dhiganaya wa malaa'ikataka iyo dhammaan malaa'igtaada anigoo markhaati ka dhiganaya wa jamiica khalqika sanku neeflo oo dhan iyo khalqigaaga in neefle iyo inaan neef lahaynba in dhaqaaqda iyo inaan dhaqaaqinba anigoo markhaati ka dhiganaya waxaan ku leeyahay annaka adigu anta allaahu annaka adigu inaad tahay baan ka markhaati gashanaya anta adigu allahu alle inaad tahay baan dadka khalqigaas oo dhan iyo daatadaadaba aan markhaati uga dhiganaya oon qirsanahay sida laa ilaaha ilaa anta adiga mooyaane ilaah kale inaanu jirin baan dunidoo dhan ay maqan leeyahay waxda ka kelida inuu ilaah yahay in la maqlo aan yan khalqiga oo dhan aan u sheegayaa laa shariika laka adiga mooyaane cid kaloo kuu shariigihiina inaanay jirin baan dunida ay maqla leeyahay wa ana muxammadan cabduka warasuuluk waxaa kaloon dunida markhaati uga dhiganayaa in addoonkaaga nebi moxamed uu ergadii aada soo dirtay yahay ayaan khalqiga oo dhan leeyahay ii maqlo oo qiyaamaha iyaga markhaati kaca ducada ko iyo siddeetanaad waxay tilmaamayeen allaahuma ma asbaxa bi من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر marka allahuma ma asbaxa bi halkaad ka leedahay gabalku markuu dhacana allahuma ma amsaa bi un da iska dheh ilan gabal baad gashay ila subax ma joogtide intaasun kala bedel allahuma allahayow maa asbaxa wax allaaliya wixii ii waabariistay bi aniga oo min nicmatin deeq ah aw biaxadin min khalqika ama addoommahaaga kale oo dhanu nicmaday hayaanba fa minka waa wax adiga kaa yimiduun waxay iyagu samaysteenna ma jirto ilaah kale oo beenbeeni wuxuu keenayna ma jirtee deeqda dunida taallo oo idil ta anigu aan ku waabariistay iyo ta addoon kalaba haysto adigunba iska wada leh waxdinka kelida laa shariika lak cid kula wadaagtaana ma jirto ilaahnimadaada iyo deeqda falaka alxamdu haddaba dee adaa mahadle mar haddaad deeq badanahaa tahay adigaan kugu mahadinaya walaka shukru adigaan kugu mahadnaqaya rabbiyow